dunyada beradankee bilowdaa barbardhaaq iyo badin bafi kale lowdaa barbardhaaq iyo badin bafi kale lowdaa bilowgii adduunyada baradankee bilowda asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan khiyaartayna dhegaysanaysaa meel kastoo aad joogtaan iyo sidau idiin soo gaarayo maqalkeenna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha k n n magaalada muqdisho mar kale ismaqal haboon dhegaystayaal waa talaado tobanka bisha janwari sanadka labada kun saddexiyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin weliba ayaa xilligan oo kale ka dhagaysataan raadiyaha kulmiya marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa talaado muddaduu barnaamijka hawada ku jirana waxaad ku maqli doontaan arsenaal iyo manchester city oo wada ciyaari doono wareega afraad ee tartanka efekaabka kadib markay xalay arsenaal garaacday kooxda oxford united qodobkaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxyaaba maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona kooxda ku ciyaarta horyaalka brimer leaga oo markan dooneysa inay lasoo wareegto ciyaaryahan ku ciyaaro kooxda tottenham ee harri kin waa kuma kooxdaasi barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan tababaraha arsenal michael arteta oo ciyaartooygiisa kala hadlay kulanka uu ku wajihi doonaan manchester city muxuu ka yiri waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan real madrid oo xaqiijisay dhaawaca laba xidig oo kooxda muhiim u ah iyagoo haatan ku jira kaalinta labaad ee horyaalka la liigaha dalka sbein sidoo kale waxaad maqli doontaan christiano ronaldo kulankiisa ugu horeeya kooxda al nasar waxa uu ka hortegi doonaa leonel missi waa maxay sababta barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa jalsia waxay go-aan ka gaartay tobabara garaham boter miyuu sii joogi doonaa kooxda mise waa laga dirayaa barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo idiin heenaa jalsiya waxay heshiis la gaartay xidiga lagu magacaabay joe felix iyagoo ka dulqaadeen kooxaha arsenal iyo manchester united kooxda al alnasarna waxay doonayaan inay kooxda kusoo daraan xidig christiaano ronaldo ee cadow kusoo ahaan jireen horyaalka la liigaha waa kuma xidigaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa taariikhaha laga diiwaan geliyey kulamadii laga ciyaaray qaaradda yurub iyo hordhaca kuwa lagu wado in laga ciyaaro waxaa kale oo maqli doontaan wararka ugu dambeeyay suuqa kaliibsiga ciyaartooygo haatan meel xiisa la maraya sidoo kale qeybaha dambe barnaamijka dhegeystayaasha ayaa nagala qayb qaadan doona muddadu hawada ku jiro barnaamijka ciyaaraha ka yeena n taban iyo diyaarin waa luul maxamuud aadan cabdiraxmaan kayse ayaa farsameynaya waa mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha k n n show. barnaamijkeena ciyaaraha qeybiisa ugu horeeya xalay kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa waxay ciyaartay kulan ka tirsanaa tartanka f a kaabka wareegiisa saddexaad arsenaal ayaa xalay waxay ku badisay saddex gool iyo eber kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa goolasheeda waxay ka kaleeshay xidigaheeda elnini oo hal gool dhaliya daqiiqadii lixdan iyo saddexaad ee qeybta dambe ee ciyaarta halka daqiiqadihii toddobaatan iyo lixaad iyo daqiiqadii toddobaatanaad xidiga lagu magacaabay enkete uu laba gool dhaliyey arsenal ayaana xalay ku boosay saddex gool iyo eber iyadoo la ciyaareysa kooxda lagu magacaabo oxford united kooxda arsenaal ayaa xalay iska xaadirisay wareega afraad ee tartanka efe kaabka kadib markii ay garaaceen kooxdaasi arsenaal ayaana sidaa daraadeed wareega xiga waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta manchester city oo isku arki doonaan manchester ayaa hor usoo gudubtay arsenaalna xal gudubtay labadoodana waxay isku arki doonaan halkaasi wareega afraad manchester city ayaa habeen hore kooxda kubadda cagta chelsea waxay kaga soo badisay afar gool iyo eber iyadoo xalay arsenaal saddex gooli eber ay kaga soo badisay kooxda oxford united labadan kooxood ayaana waxay haatan isku ballansadeen wareega afraad ee tartanka fa kaabka tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal michael arteta ayaa isbedel weyn ku sameeyey shaxdiisa isagoo xidigo badan keedka soo dhigay kulankii xalay isagoo xidigihiisa qaarka ugu muhiimsan u hakinaya amaba u nasinaya kulanka ay isla ciyaari doonaan kooxda tottenham premier leaga qaybtii hore ee kulankan xalay dhex maray oxford united iyo arsenal ayaa waxuu kusoo dhammaaday barbardhac eber ebra balse markii laisku soo laabtay qaybta dambe ciyaarta arsenaal ayaa wax kasta waxay ka badashay sidii hore iyadoo si ka duwan qaybtii horena u ciyaartay sidaa daraadeed waxaa u suurto gashay in daqiiqadii lixdan iyo uu xidig lagu magacaabo ilniini hogaanku dhiibo kooxdiisa arsenaal iyadoo sidaasi arsenaal hogaanka ay ku qabatay hal gool iyo eber isla markaana daqiiqadii toddobaatanaad xidiga lagu magacaabo enketa ayaa raacsaday goolka labaad ee arsenaal isla xidigaasi ayaana daqiiqadii toddobaatan iyo lixaad dhaliyay goolka labaad isagoo lix daqiiqo gudeed xalay enketa ku dhaliyay laba gool arsenaal ayaa xalay si qurux badan u ciyaartay islamarkaana si aada looga yaabo uga soo gudubtay kooxda oxford arsenaal haatan waxay taagan tahay horeega afraad ee tartanka efa kaabka iyadoo la ciyaari doonta manchester city tababaraha kooxda arsenal michael arteta ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii arsenal ay ku badisay saddex gooli eber iyadoo ah saddexdaas gool oo nadiifka xalay kaga soo gudubta kooxda oxford united wareegga soddon iyo labaad tartanka fekaabka tababaraha kooxda arsenal arteta ayaa wuxuu qiray in guushii xalay ay ka gaareen kooxda oxford ee ahayd mid aadu adag inkastoo daqiiqada yar gudahood saddex gool ee xalay ku badiyeen ay ku dhaliyeen kooxda arsenal michael arteto hadlaya ayaa waxa uu yiri mar weliba waa adag tahay in wareegaani lagu badiyo qasab ayay ahayd inaan dulqaad muujino waan sameynay ilaa aan helnay fursadii munaasibka ahayd waxa uuna ammaan ugu qubeeyay xidig lagu magacaabo fabio kaas oo xali maaragti uu ku tilmaamay inuu ahaa xidig la hal abuur cajiib ah islamarkaana wax kabedel weyn ku sameeyey kulanka qaybta labaad marka la isku soo laabtay xalay ayaa waxaa u muuqday xidiga lagu magacaabo saaka ayaa xalay keedka lagu arkay tababaraha ayaa wax laga weydiiyey xidigaasi inuu dhaawacan yahay iyo in kaleeto isagoo yiri saaka dhaawaciisa maahan wax weyn waa wax yaroo aada iska fudud islamarkaana saameyn laguma yeelan doonto marle wax laga weydiiyey michael arteta kulanka uu wareega afraad la ciyaari doono manchester city ayaa waxa uu yiri arrintaasi diirada ma saareyno wax weyn maahan waxaan hoosheen ayaan hore usii wadan doonaa ayuu yiri tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal ee michael arteta kooxaha manchester city iyo arsenal ayaa haatan waxay yihiin kooxaha ku tartamaya amaba ku loolamaya horyaalka laliigaha waa horyaalka premier leaga ee dalkaasi ingiriiska mar kaleetana waxay wada ciyaari doonaan fa kaabka iyagoo labaatan iyo sideeda bishana ku jirna ee juun wada ciyaari doonaan labadani kooxood manchester city iyo weliba arsenal wareega afraad ee tartanka fa a kaabka kulankaasi oo dhici doono sideed iyo labaatanka bishan ayaa waxauu ka dhici doonaa garoonka itihaad oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta manchester city halkaasi kulankaas labadan koox dhexmari doona tii badisaa waxay u gudbi doontaa wareega xiga halka tii laga badiyaana dib ay usoo laaban doonto labadani koox ayaana haatan waxay yihiinba laba koox oo brimer leagana ku tartamaya kulan soo socdana wada ciyaari doona horyaalkaasi brimer leaga arsenal ayaa waxay tahay kooxda ugu guuleysiga badan taariikhda tartankan f a kaabka lagu magacaabo arsenal koobkan f a kaabka aad ayay u jeceshaha islamarkaana dhankiisa lagama maro arsenaal afariyo mar ayay ku guuleysatay f a kaabaha waxaa kusoo xigta oo kaalinta labaad ku jirta kooxda kubadda cagta manchester united oo tartanka efe kaabka toban iyo laba jeer qaaday liverpoola kaalinta saddexaada ah, sideed maray qaaday chelsea kaalinta afaraad iyona sideed maray qaaday waxaa soo shaneyso oo chelsea iyo liverpool soo raaceyso tottenham oo iyadana sideed mar ku guuleysatay tartanka efe kaabka manchester city tartankan waxay qaaday tiro lix mara iyadoo kooxda tirada ugu lagu magacaabo waa kooxda lagu magacaabo newcastle united iyona lix mara ay tartankan ku guuleysatay kooxda ugu hooseysa waa everton koobkani tiro shan jeer ay qaaday arsenal ayaa waxay tahay kooxda ugu badan ee tartankan efekaabaha inta ugu badan ku guuleysato waxayna haysataa tiro afar jeer ah c'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. cusub ee kooxda kubadda cagta jalsia todbohli ayaa waxaa laleeyahay iyo weliba maamulka kooxdaasi ayaa waxay muujiyeen inay kalsooni buuxdo ay ku qabaan tababaraha haatan kooxda kubadda cagta jelsia leeliya ee graham botter ka hor intuusan aqbalin inuu noqdo tababaraha kooxda chelsea botter ayaa maamulka kooxda waxa uu ka codsaday inay siiyaan fursad buuxda islamarkaasina ay shaqada ka ceerin hadii ayna kooxda usoo bixin champions leaga waxaa laleeyahay waa heshiis ee kooxda maamulka kooxda iyo sidoo kale graham botter ee wadagaleen maamulka bluis ayaa botter waxay u ballan qaadeena laleeyahay inay sii doonaan fursad ku filan iyo waqti dheer si uu xaliyo dhibaatada kooxda kubadda cagta chelsea milkiilayaasha chelsea ayaa waxay aaminsan yihiin in botter uu weli xalin laayahay amaba uu xalin karo dhibaatada haatan chelsea haysato kadib markii kooxdani laga buriyay tababarihii hore ee thomas tugel oo kooxdani wax badan kula soo guuleystay koobka kooxaha sidoo kale kula soo guuleystay tartanka champions leaga islamarkaasina bandhig wanaagsan ka dhigay intii uu kooxda joogay chelsea maamulkeeda ayaa waxaa laleeyahay waxay si fudud ku buriyeen tababaraha thomas tugel iyadoo haatarta tababaraha la yiraahdo garahan botterne uu kooxda dhibaatadeeda ilaa haatan uu wax ka qaban layahay maamulka kooxda ayaa waxaa la dhahayba markay lasoo saxiixanayeen tababarahan lagu magacaabo garahan botter ayaa waxay kula soo saxiixdeenba in shan sano uu kooxda si joogo iyagoo heshiis shan sano ah qalinka ugu duugay tababarahani chelsea ayaana waxaa laleeyaha hadeertaa maamulka chelsea ayaa waxay kalsooni ku qabaan tababaraha lagu magacaabo graham botter oo haatanba toddobadii kulan ee kooxda ciyaartay hal xaba kaliya badiyay intii kalena meel xun ugu dambeysay kooxda kubadda cagta chelsea ayaa haatan waxay ku jirtaa kaalinta tobanaad ee horyaalka brimer leaga iyadoo waqtigeedii ugu xumaa haatanba ku sugan chelsea chelsea ayaa kulankeeda xiga ee brimer leaga haatan waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta fulham maalinta khamiista ah iyadoo lagu wadaba chelsea inay dhaawacyo aada u fara badan ay haatan qabto islamarkaana xil ciyaareedkeeda ugu xumaa ku sugan tahay taageerayaasha chelsea ayaa kulankii habeen hore ee kulankii habeen hore chelsea la ciyaareeda manchester city waxay ahaayeen kuwo ku dhawaaqaya dib ha loo soo celiyo thomas tuugel islamarkaana garahan botter kooxda hanooga tago balse maamulka kooxda kubadda cagta chelsia iyo weliba madaxweynaheeda ayaa waxaa laleeyahay waqti dheeri ah ayay siin doonaan tababara garaham botter iyagoo ku kalsoon inuu xalin doono dhibaatada haatan ee kooxda dhexda uga jirto kubadda cagta bayer munij ayaa waxay loolan kala kulmi doontaa bacsiga ay ugu jiraan saxiixa harri kin ee kooxda sottenham kaas oo muddooyinkii u dambeeyaba ee kooxdani baadi goobeysay kooxda manchester united ayaa waxaa lagu tilmaamayaa inay haatan ee tahay mid si dhab u dooneyso ama xiise u muujineysaba xidig lagu magacaabo harry kane inkastoo ahayd markii ugu horeysay aysan ahayn manchester united ayaana xidigaani muddo dhowra ah raadineysay manchester ayaa waxaa laga dulqaaday xidiga dhowra ah suuqa january intoo furnaa waxaana u dambeeyey xidiga haatan chelsea ka dulqaaday ee lagu magacaabo joe falakis manchester united ayaa waxaa leeyahay haatan waxaa loo badinayaa inay u dhaqaaqi doonto xidiga lagu magacaabo harri kiin ee u ciyaara kooxda kubadda cagta tottenham xidigan ayaa markii hore waxaa dooneysay kooxda bayer munij balse haatan waxaa laleeyahay bayer munij waxay loolan adag kala kulmi doontaa manchester united tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united ee tanhaag ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa ay mudnaanta siin doonto in weeraryahan cusub kooxda lagu soo daro waxaana haatan la tilmaamayaaba weeraryahanada ee kooxdani dooneyso inuu qayb ka yahay haarikiin oo la rumaysan yahaba inay doondooneyso heshiiska haarikiin ee kooxda kubadda cagta tottenham ayaa waxau dhacayaa sanada labada kun afar iyo labaatanka waxaana sidoo kale xidigaani amaba kooxdaani isha ku hayaan wariyahan ku ciyaara salisburg ee lagu magacaabo benjamin sasco iyo midka xidiga u ciyaara napoli ee lagu magacaabo victor waa osimhen manchester ayaana xidigahaas doondooneysa united ayaa dhowaan waxay iska fasaxday xidiga lagu magacaabo christiano ronaldo iyadoo ilaa haatan aan booska ronaldo ka baxay bedelkiisa aysan helin kooxda kubadda cagta manchester united manchester ayaa waxay tahayba inta badan koox xidigo dhowra dalbato balse dalbiyadaas ay sheegato aan si dhaba uga dhabeenin xidigo dhowra ayaa laga qaaday intuu furnaa suuq kaliibsiga ka horna kuwo kale ayaa laga qaaday haatan weeraryahanada laleeyahay kooxdan way keensan doontaa waxaa qeybka ah weeraryahanka lagu magacaabo fisinta abuubakar oo kasoo tagay kooxda kubadda cagta al nasar ayaa waxaa leeyay in waxay dooneysaaba al nasar ay amaha uga soo qaadato xidigaasi fasinta abuubakar lagu magacaabo harikiina waa ay dooneysaa iyadoo joe falakis laga dulqaaday kooxda kubadda cagta manchester united Chief System, Rev One, Shaoki. kooxda kubadda cagta manchester city ayaa waxaa la leeyahay waxay u dhowdahayba inay dhammaystirto saxiixa xidiga lagu magacaabo maximo beron xidigan ayaa waxaa la laleeyahay waxay kala soo wareegeysaa kooxda lagu magacaabo felis toddobaadkan inta lagu guda jiro manchester city ayaa waxaa la rumaysan yahay inay wadahadallo la bilowday kooxda reer argentin bishii diseembar aynu kasoo gudubnay ee sanadkii labada kun labaiy si ay kaga soo helaan xidiga qadka dhexe uga ciyaara ee ka maaragtay qiimaha sare uga jooga amaba ka qaab ciyaareedka wanaagsan ugu jira kooxdiisaas ka dhisan horyaalka argentiin kaas haatan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta manchester city ayaa xidigaasi daayarka waxay dooneysaaba inay kala soo wareegto kooxdaasi xidiga lagu magacaabo brown ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda koowaad wuxuu u saftay bishii maaj wuxuuna noqday xidig muhiim u ah kooxdiisa waxuu dhaliyey soddon iyo saddex kulan uu ciyaaray tartamadoo dhan ayuu kooxda wuxuu u dhaliyey goolal badan kor ayuuna waxaa la leeyahay xidigaani haatan u kacay waa xidig daayara oo maaragtay qaab ciyaareed wanaagsan kugula jiro kooxdiisa ka dhisan horyaalkaasi argentiin kooxda kubadda cagta manchester united ayaana haatan waxay dooneysaa xidigan labaatan jirka ah ee ka ciyaara qadka dhexe inay kusoo daraan safka kooxda kubadda cagta manchester city manchester ayaa waxaa leeyahay siday xudigan u hesho waxay bixineysaa lacag dhan lix dhibic shan milyan oo yuuro siay xidigan ula soo saxiixdaan xidigan ayaana waxaa la filayaa ciyaaryahankan inuu kusoo biiro kooxda kubadda cagta manchester city ayaa aada loo rumaysan yahay dhanka kale kulanka ugu horeeya ee christiaano ronaldo uu ku ciyaari doono ama uu ciyaari doono kooxdiisa al nasar ee horyaalkaasi sacuudi carabiya tan markii uu kooxdaasi ku biiray ayaa waxaa laleeyahay wuxuu noqon doonaa kulan uu ka hor imaan doono xidiga weyn ee aad ku xifaaltamaan ee lagu magacaabo leonel missy christiaano ronaldo ayaa si rasmi ah wuxuu ugu biiray kooxda al nasar bilowgii suuqa january isagoo heshiis laba sana ah kooxdaasi u saxiixay lacago badan ayuu ka qaadan doonaa muddaduu kooxdaas ku sugan yahay xidig reer burtuqaal ayaa wuxuu ka qaybgeli doonaa kulanka xidigaha oo laisku daray xidigaha alhilaal iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta al nasar oo laisku daray iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta b s g ayaa iska hor imaan doona kooxaha waaweyn ee ka dhisan horyaalka sacuudiga waa labada kooxo ugu waaweyn amaba ugu sareysa horyaalkaasi sacuudi carabiya al nasar iyo sidoo kale al hilaal xidigahooda oo laisku daray iyo sidoo kale kooxda b s g ee reer faransa ayaa wada ciyaari doona sagaaliyo tobanka bishan january intaan ku jirno laba sidaa daraadeed kulankaas weyn ayaa waxaa laleeyahay waxaa iska hor imaan doonaba christiano ronaldo iyo leonel missy christiano ronaldo ayaa laba kulan ganaax maaragtay ku marayay isagoo kulanka lasoo dhaafay aan kooxiisu ciyaarin kan soo socdana waxaa lagu wadaa inuusan ciyaarin balse kulanka sagaaliyo tobanka bishan ee ciyaari doonaan isku darka kooxaha al-hilaal iyo al-nasar ee u bixi doonaan ama weli ciyaari doonaan kooxda lagu magacaabo b s g ayaa waxaa ronaldo iyo missy halkaas way iskaga hor doonaan ronaldo ayaa gebi ahaanba wuxuu isaga tegay qaarada yurub isagoo ku biiray kooxda al-nasar ee karisan horyaalka sacuudiga xid halka ee xidigla leonel uu ku sugan yahayba kooxda lagu magacaabo b s g ronaldo iyo missy ayaana waxaa la rumaysanyaha kulankaas inuu noqon doono kulanka ugu dambeeya ee labadani xidig ee waaweyn ay isku arki doonaan xidiga xulka qaranka welis iyo kooxda reaal madrid u ciyaari jira ee lagu magacaaba garad beel ayaa gebi ahaanba wuxuu shaaciyay inuu ka fariistay ciyaaraha xidigani ayaa wax badan kusoo guuleystay muddadii usoo ciyaaraya kooxda kubadda cagta reaal madrid isagoo wax badan kusoo sameeyey garad beel ayaa shaaciyay inuu gebi ahaanba ka fariistay ciyaaraha xidigan ayaa muddooyinkii u dambeeyeyba waxa uu qabay dhaawacyo soo laalaabtay isagoo dhaawacyadaasi kusoo noqnoqday ka wadan waayeyba inuu horey u socdo xiddigan ayaa kooxa tottenham dib ugu laabtay balse waxwaa uu kasoo qaban waayey dhaawacyadiisa awgeed xidigan lagu magacaabo garad beel ayaa intii uu joogay reaal madrid waxauu ku guuleystay shan jeer koobka weyn ee champions leaga isagoo saddex marna real madrid kula guuleystay tartanka horyaalkaasi ee la laliigaha afar jeerna waxauu ku guuleystay koobka kooxaha adduunka saddex marna waxauu qaaday uefa supercab garad beel ayaa waxaa laleeyahay hal mar waxuu ku guuleystay koobka sbaanish ee lagu magacaabo sbaanish cab saddex marna waxa uu qaaday koobka lagu magacaabo spanish super supercab xidigan ayaa muddadii uu ciyaaray real madrid wuxuu ahaa xidig ku guuleystay abaalmarino kala duwan koobab waaweynna lasoo qaaday intii uu la ciyaaray real madrid xidigan ayaa garet bel ayaa waxaa laleeyahay xirfadiisii ciyaareed intii uu ku guda jiray waxa uu ciyaaray lix boqol lixdan iyo shan kulan laba boqol labaatan iyo lix gool ayuu dhaliyey boqol lixdan iyo kow goolna caawin ayuu ku sameeyey garet bel ayaa waxaa la leeyahay labaatan iyo laba koob ayuu haystaa xidigaani guud ahaan marka laisku soo dardaro koobka uu ku guuleystay halka xulkiisa weelisna lix sano oo maaragtay lix sano oo loo doortay xidiga ugu fiican sanadka aa lix mar loo doortay garad beel ayaa waqti fiican kusoo qaatay muddaduu kumadda cagta ku jiray xidigan haatan da-diisu waa soddon iyo saddex jir dhaawacyo badan oo kusoo laalaabtay awgeed haatan waxuu shaaciyey gebiahaanba inuu ciyaaraha ka fadhiistay dib dambana uusan u ciyaari doonin hay saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan qeybaha ka harsan barnaamijkeena ciyaaraha ayaa markaana u gudagelaynaye kooxda kubadda cagta reaal madrid ayaa waxay xiisuu qabtaa laley amaba xoojineysaa inay la soo wareegto amaba kooxda ay kusoo daraan xidig ka ciyaaro dambeedka bidix sidaa daraadeed reaal madrid ayaa waxay dejin doontaa laleeyahay qorshaheeda suuqa kala iibsiga ee bishaani iyadoo maaragtay damacsan inay kooxda kubadda cagta bayer munij xidiga u ciyaara ee lagu magacaabo alphonso dafies inay lasoo wareegaan ferlamendi ayaa ahaa midka ugu maaragtay dhaleeceynta badnaa kadib guuldaradii real madrid kasoo gaartay kooxda villa real iyagoo isagoo maaragtay sabab u ahaa ee laleeyahay goolkii ay dhaliyeen ama uu dhaliyay xidiga lagu magacaabo yeremi ee kooxda kubadda cagta villa real u ciyaara wargeyska ks ayaa wuxuu sheegayaa in real madrid ay markaani dooneyso inay lasoo saxiixato xidiga kooxda bayer munig u ciyaara ee lagu magacaabo alfonso dafias ciyaaryahankan ayaa waxaa laleeyahay real madrid waxay dooneysaa inay kooxda ku xoojiyaan iyadoo sidoo kale ferland mendi eh, doonayaan inay iska iibiyaan ayaa laleeyahay real madrid ayaa waxay macquul tahayba ferland mendi inay iibiyaan iyadoo real madrid dooneyso xidiga lagu magacaabo waa xidiga alfonso daafyese inay kooxda kusoo daraan dhanka kale xiriirka kubadda cagta burtuqal ayaa wuxuu si rasmiya u shaaciyay in roberto martines loo magacaabay xulka qaranka dalkaasi macalinka cusub ee haatan wixii ka dambeeya leelin doona xulka burtuqaalna wuxuu noqon doonaa roberto martines dhanka kale hadii aan eegnana golahayaha xulka qaranka faransa iyo kabtanka xulkaasi hugo loris ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah hugo loris ayaa xulka faransa wuxuu u ciyaaray afartan kulan wuxuuna kula guuleystay koobka adduunka sidoo kale uefa nations league ayuu kula guuleystay labo mar wuxuu tagay finaalka koobka adduunka sidoo kalena finaalka yuroga tobankii ayuu xidigaani geeyey kooxda kubadda cagta ama xulka qaranka faransa muddadii uu u ciyaarayay hugo loris ayaana haatan wuxuu shaaciyey inuu ciyaaraha caalamiga ah ee xulalka uu ka fadhiistay saaxiibayaal markaan wixii ka dambeeya qadka taleefanka ayaa si toosa ah usoo wici kartaa siddeetan adinkoo nala wadaagaya aragtidiina ku aadan isku aadka kooxaha arsenaal iyo manchester city ee wareega afraad ee tartanka efe kaabka ee xalay isku beegmeen iyagoo sidaan oo kale labadani kooxoodba ay yihiin labada kooxood ee haatan ku tartamaya horyaalka brimer leaga ee dalkaasi ingiriiska waxaad naga soo wici kartaa siddeetan iyo lix konton iyo lix lixdan iyo lix idinkoo aragtidiina ka dhiiban doona isku kooxaha arsenal iyo weliba manchester city ee wareega afraad ee tartanka f a kaabka radio helo radio kulmiye waa tahay saaxiibada ugu horeeya ayaan fursadooda siin doonaa soo dhawow dhegeysta hay magacii meesha naga soo wacayso haya codkaaga saruu qaad soo dhawow hayo gudagal waxaan eh, leeyahay arsenal arsenal ayaan guul u rajeynaya manchester waxaan leeyahay in laga badiyo ayaan jeclaha ana waxaana taageersanaa arsenal ma garatay waayahay taageero arsenaalaad tahay ahay arsenaalahaan taageeranahay waxaan jeclahayna in goolal fiican loogu badi doono insha allah waayahay horyaalka haddaan usoo laabano horyaalkan waxaan kugu rajeynaa inay gamco badan inay inay ku qaadi doonto insha allah waayahay aad ayaad umahadsan tahay weli barnaamijka ciyaaraha ayaad maqlaysaan qeybihii dambena waan ku guda jirnaa saaxiibada ayaa fursadooda sii siin doonaa ee soo dhawow dhegeysta waan dhowaa magaciid cabdicali hoydoogo xaafada degmada hoydaaga xaafada bakaaro waayahay soo dhawow gudagal walaal aada iyo aada walaashii haddaan gudagalo isagu kaliibsiga iyo dhammaan natiijooyinka calay ay soo dhaceen su-aashiisa cayaaraha fadhiistay dhammaan horta waxaan dhihi lahaa ninka la yiraahdo michael artete foom fiican uu ku socdaa calay uu soo badiyay haddana manchester city yaa saddex maaja isuga hor imaani doonaan saan u malaynayo manchester city ayadana mashar shar yara laakiin dad gelin waxaa inuu ka yimaado laba kamid ah inuu badiyo hal kamid ahna bareejo ka qaato at least saddexdaba ku wada badin taasaan ah, ah, arsenal inay ku guuleysa doonto horyaalka premier leaga dhinaca kale manchester united haddii mm-hmm. aan aadano waxaa waaye harikina doonataa layiri ani horta manchester aan taageeraa laakiin waan ku taageeri eh, lahaa inay doonato harikane oo meelaha kale aysan isku mashquulin haddii boqol iyo labaatan milyan laba boqol oo milyan haddii la yihahda hataa inay eh, soo qaataan isreekar dhamaystiran waaye woona anfacaya hadda wax kale eh, ay u baahan yihiin malahan dhinaca kale hugo lores nagu fadhiistay waktigiisaas soo la gaarin oo fadhiista hadda soddon jir waayaanu malaynaya aad iyo aad waa uu ka fadhiistay ciyaaraha wuxuu ka fadhiistay xulalka kooxaha inuu sii wadan ah, doono ayaha ah, ah, xulalka oo ka fadhiistay faransiiska hadda waxaa kusoo aadan euro iyo conference league inuu fadhiista dhinaca gareth bell legendkii hore real madrid aan taageero mm-hmm. asigana wuu fadhiistay kulley asigana nasiib canaa u rajeynayaa E cristiano ronaldo iyo missina waxay iska hor imaanayaan sagaal iyo tobanka bisha aad iyo aad marka waxaan u rajaynayaa nasiib waxaan ronaldino badiyaan u rajaynaya waayo ronaldaan taageer waayah waayahay waa ku mahadsantaha sida wacaaneed nagala qayb qaadatay barnaamijkeena ciyaaraha haddii aan eegno caawa waxaa jira kulamo laga ciyaari doono e horyaalka e dart waa dalkaasi ingiriiska gaar ahaan tartanka league kaabka manchester united ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta lagu magacaabo jarlaton kulankan ayaa waxaa caawa la baasan doonaa markay saacadu tahay koob iyo tobanka habeennimo ama caawa shan saac xilliga geeska africa manchester united ayaana soo dhoweyn doonto kooxda kubadda cagta jarlaton gurigeeda ayaana lagu wada ciyaari doonaa manchester united sidoo kale isla tartankaasi waxaa wada ciyaaraya kooxaha newcastle united iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta lagu magacaabo leicester city kulankaasna caawa shan saac ayuu soo geli doonaa markan dhegeystaha xiga soo dhowo dhegeyst waayahay magacii meeshaa naga soo waceedo u gudagal ro jooga degmadooda dir haddaan ka hadlo kulanka arsenal iyo manchester yani manchester ciyaarayaan waxaa ognahay arsenal iyo manchester city inay yihiin labada kooxood oo ugu awood badan aad aad waqti xaadirkan labadooda ayaa isku haysta premier leaga shan dhibcood ayaan ka sareysa arsenal kooxda manchester city si fiican waa ognahay yani arsenal inay formkiiwaa tiamka sanadihii ugu dambeeyey premier league gacanta marka waxaan isdhihi karnaa waa meeshay ku tijaabin lahaayeen awoodooda yani cidii horyaal ku guuleysan lahayn ama haddii ugu yaraan laga qiyaas qaadanayo meeshii yani horyaalku uu aadi lahaa haddii labadaas tim ay ciyaaraan ay ku ciyaaraan yani kooxahooda ugu awooda badan ay kusoo galaan waxaan daynaynaa inay noqon doonto yani kulan lagu qiyaas qaadan doono dhinaca horyaalka premier league dhinac uu aadi doono aada iyo aad waxaa leeyahay waxaa waaye beeb hadduu foomkiis uu fiican yani uu helo oo sida mhm. hadda waxaa waaye manchester waxaa la sheegaa inay xoogaa aysi wax ka yihiin marka haddii ciyaartooydiis ugu awoodda badan uu kusoo galo yani kulankii jelse wuxuu fadhiisay ciyaartooydii ugu awoodda badan aad iyo aad kulanko jelse la ciyaaray xidigiisa waaweyn intii ugu badneed keedka ayuu soo dhigtay sidaasay ah, tahana chelsea waa uu soo garaa waxay u egtahay in yani uu sii qiyaasanayo inay arsenal kusoo aadi doonto maadaama chelsea ay yani form fiican isku jira marka arsenalna ay form fiican ku jirto aad iyo aad manchesterna waxay kamid tahay kooxaa laleeyahayba xidigaheeda keedka iyo kuwa ciyaaraya intaba waa xidiga aan kala shar yareen aada u weyn aada u weyn maxaa waay dadka keydka fadiyay dadkoo ciyaaraya mm. markaas yani waa dad isku level ah maadaama kala duweyn marka arsenalna waxaa waay team keydkeeda uu taas fiican yahay maahan laakiin ciyaartooy soo haysta mar waxaa waay horyaalka dhinac uu aadi lahaa meeshii lagu tijaabin lahaa aad aada iyo aad waayahay aad ayaad u mahadsantaha sida wacan nogala qayb qaatay barnaamijka ciyaaraha markaana haddii aan eegno kooxda kubadda cagta atletica madrid ayaa waxay dooneysaa in heshiiska jo felix ee kooxda ilaa iyo sanadka labada kun labaatan iyo toddobada ay gaarsiiso ka inta aysan chelsia oo xidigan waxaa laleeyahay amaahda ugu biirin brighton ayaa sidoo kale waxay diiday dalab afka oo kaga yimid kooxda kubadda cagta tottenham ee ka gudbisay xidiga kooxdaasi weerarka uga ciyaara garab weerarka ee lagu magacaabo leandro trosad xidigan ayaa waxaa laleeyahay brighton waxay leedaha waan sii haysan doonaa waa tahay saaxiibayaal guud ahaana ah. intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha keyana inaad kala socoteen ee tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo